بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا آيات بغل سقاشا إيشان سورة آل عمران مرورا على ختامها إلى آيات اللحاد سورة النساء الله باري باجري الله صمدي أرضه أبو ري markaa kuwa alla qiyaam iyo qucuud iyo dhinaca ku xusa markaa waxay yidhaaheen rabbanaa inaka man tudkhili naara faqad khasaytu ilaahu qofkaad naar gelisa waad hoojisay wamaa lidaalimiina min ansaar rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaan ilaahu axad dhawaaqi baanu maqalay iimaanka noogu dhawaaqo rumeey yalaho waan rumaynay rabbanaa faqfir lanaa dunuubanaa wakafir canaa sayi'aatina ilaahu dembiga dhaafo xumaan oo dhan naga tirtir watwafanaa maca labraar rabbanaa waaatinaa maa wacadtana ilah waxaad noo ballan qaatay nasii calaa rusulika calaa lisaani rusulika walaa tuqsinaa yowma alqiyaama inaka laa tukfi lmicaad fastajaaba ducadaa faraha badana ku ducayseen fastajaaba wuu aqbalay lahum muminiintii rabbuhum rabbigood muxuu ku aqbalay anii anigu laa udiicu inaan haladaadinaynin camala caamilin qof camal falaya camalkiisa oo minkum idinka idinka mid a ah. qofkaasoo min dakarin lab aw unsaa dhadig bacdukum qaarkiin min bacdi qaarka kalu ka ahda isku jinsi baa tihiin faaladiina kuwa haajaruu hijrooday wa ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooda wa uuduu la dhibay fii sabiilihii wadadeeda darteed jihaadka loo dhibay wa qaataluu dagaalamay wa qutuluu la laayay laukafiranna waan ka tirtir canhum aggoon sayaatihim xumaantoona wala udkhilannahum waxaan gelin jannaat yonooyin tajri ay socoto min taxtihaa alanhaaru hawaaban xaalo u hawaab yahay oo min cindi illaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla subxaanahu watacaala cindahu agtiisa waa xusun hawaabi hawaab wanaagsan intaa hore ducadii faraha badnayd ee muminiintu soo ducaysan alla wuxuu ku ajiibay qof keliyahoo camal falay inaan camalkiisa haladaadinayn ama ha labaado ama hadhadigaan isku mid baa tihiin marka rag iyo dumarku xagga bani aadamnimada iyo xagga sharafta iyo xagga cibaadada way ka siman yihiin shaqada unbaa u kala duwan bas shaqadaa u kala duwan oo gabdhuhu sayidyo gurigooda jooga inay noqdaan caruurtooda tarbeeya oo loo khidmeeyo yaa laga rabaa ragguna inay gabdhaha u khidmeeyaan baa laga rabaa laakiin bani aadamnimada iyo sharafta iyo cibaadada iyo waa isku mid waxay ku kala sareeyaan male faladiina haajaruu aayadaasi waxay ku timid baa layidhi gabadhii umu salama oo nabiga xaasaskiisa ka mid ahayd oo inaabtigii ka dhintay u dumaalay yaa tidhi yaa rasuulallah weli ma maqal gabdhahoo hijro lagu sheegi weli ma maqal bay tidhi aayaddanaa timidoo waa isku mid baa tihin baa oo guryahoodii laga saaray waa alla darti loo dhibay oo dagaalamay oo la laayay dembigooda waa la dhaafay sidaasoo kale marka waxaas faraha badan iyo muhaajiriinta iyo muminiinta iyo dagaalyahaniinta mujaahidiinta ah yoaa loo ballan qaaday ducada faraha badane muminiintu ku ducaysteen fastajaaba wuu aqbalay lahum iyaga rabbuhum rabbigood muxuu ku aqbalay annii anigu laa udiicu inaana haladaadinaynin baylhiinaynin camala caamilin qof camal falay camalkii oo minkum idinka idinka mid ah qofkaasoo mid dakarin qof laba oo usaa dhadig waad simantihiin xagga cibaadada bacdukum qaarkiin min bacdi qaarka kaluu ka ahaada faladiina kuwa haajaruu hijrooday radiya dumar waukrijuu laga saaray mid diyaarihim guryahooda laga saaray wauuduu la dhibay fii sabiilii aniga dartay loo dhibay waqaataluu dagaalamay waqutuluu la laayay iyana wax laayan garo oo لو كفرنا وان كثر ترينا عنهم حق سيئاتهم وحوانتوني ولو ادخلنه وان قلنا ابو الله سبحانه وتعالى جنات جنوين تجري اي سعته من تحتها هوسد الانهار واديال ثوابا ثواب من عند الله الحديث كاهد وادي عانا هي كم ملبه هي كبيه هي ku khamri oho aan lagu waadanayna iyo waxa la wixii alla u diyaar gareeyay way wallahu alla indahu agtiisa waxa ah xusnu sawaabi abaalmarin wanaagsan marka meeshaas waxayna tusinaysaa allah wax fiican u dhiibo cibaado alle u dhiibo haka abaalmariye laa yaquranaka yayna kugu kadinin nabiyullahi maxamedow hala yaabin taqalubu ladiina kuwii gadgadoonkooda kafaru gaaloobay fil bilaadi magaalooyinka ay gadoomayaan marba meel u safrayaan iyagoo nabad qaba daalika waxaasi mataacun raaxo weeye qaliilun oo yar waa intay adduunyada joogaan uma muawaahu meeshay u hoyanayaan jahanamo weeye wabiisa waxaa xun almihaadu meel loo hoydo oo loo hoydaa xun biisa waxaa xun biisa waxaa xun almihaadu meel loo hoydo aayaddan waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi maxamed ee naftu waa bani aadame gaaladii oo islaamka collo ah oo haddana say doonaan isaga shaqaysan masay doonaan mari kara oo ganacsanaya iyo saxaabadiioo xayiranoo meel walba colaadi ka taallo yaa meesha yaalla markaa naftu waxay dhihi kartaa talow gaaladan haa sidaa loogu ogolaaday allah wuxuu leeyahay waxaas waa wax yaro adduunyehe xaqii idinkaa ku taagan wey laa yaquranaka yayna kugu kadinin macnaha la yaabin taqalubu ladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay filbilaadi wadanka iyo magaalooyinka ay gadgadoomayaan ganacsanayaan idinkuna aad cabsanaysaan haadaa mataacu daalika mataacun raaxo weeye qaliilun waa intay nool yihiin weliba marka dambena guusha idinkaa helaya uma mawaahu meeshay u dheelmanayaan degayaan jahanamo weeye meeshaasaaba u dambaysa wabisa waxaa xun almihaadu gogol baxun laakiin kuwa iyagu sidaa haba ahaadeen idinku maxaad helaysaa iyagu adduunka hadday saa u socdaan laakin iladiina kuwa itaqow rabbahum rabbigood ka baqay lahum waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiyaal khaalidiina fiihaa way ku waari nusulan martiqaad weeye min cindi illaah alla xaggiisa ka ahaaday wamaa cinda allaahi waxaa alla agtiisa khayrun u wanaagsan lilabraari kuwa muxsiniinta ahee alla caabuda adduunka waxaa uga fiican inay horeba u dhintaan yaa uga wanaagsan marka meesha waxaa la yidhi qoladaas laakiintu waxay istidraag ka tahay qoladaa gadgadoomaysa ee sida nabadgelyada u ganacsanaysa waa naar waxay galaan laakiin marka waxba hala yaalo laakiin iladiina kuwii itaqow rabbahum rabbigood ka baqay lahum waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin tajrii ay socoto min tatiha min taxti asjaadiha wa qusuuriha alanhaaru waadiyaal khaalidiina fiiha way ku waarayaan nuzulan martiqaad wey min cindi illaah alle xaggiisa ka ahaaday allah muminiinta wuxuu ku martiqaadi janno noocaasa waa ninka adduunka shaqaystay alla wax khayr leh u dhiibtay wamaa cinda allaahi alla waxaa agtiisa ah khayrun u khayr badan lilabraar adduunkan iyo rafaadkiisa waxaa alla agtiisa muminiinta u yaala yaa waxu dhigmaa jirin culimada qaar baa waxay yidhahdeen mumin iyo gaalba dhibashadaa u roon waayo muminkan waa kano waxaana loogu baaqaya gaalkana waxaa layidhi korashadaa aan koranayno dembi inbuu sii siyaatan baa layidhi waina min ahli lkitaabi waina min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa kamid a laman dad baa kamida yuminu rumeeyey bilaahi alle wamaa shayna rumeeye unzila ilaykum laydin soo dejiyey wamaa shayna rumeeye unzila ilayhim iyaga lagu soo dejiyey waagii hore khaashiciina xaalay u khushuucsan yihiin oo u hogaansanayaan lilaahi alle u khushuucsan yihiin laa yashtaruuna ku iibsan maayaan biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa amanan lacag qaliilan oo yar ee xaqu siduu yahay bay u sheegayaa ulaaika kuwaa lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajrigoodii cinda rabbihim rabbigooda agtiisa in allaha alla sariicu xisaabtiisu waa degdeg si degdego alla wax xisaaba ayaddu waxay tilmaamaysay baa markii asxama nagaash dhintay ninka najaashi loo yaqaano magacu waa nagaash oo la carabiyey najaashi lagu carabiyey axmed ma aha dad axmed idhaah asxama nagaash wey asxama najaashi saxaabadu markay qaxeen marna sideed bay ahayn cusmaan la socdo midna dhowr iyo bay ahayn jacfar bin abidaalib hogaaminayo waa kii laba nin qureyshu ka daba dirtay camar binu caas iyo nin kale waa kuu u yeedhee markuu suuratu maryame ku dul aqriyay uu yidhi intaa ileg intuu qori qaaday intii ciisa sheegay ma daba marsana ninkaa oo muslim ahaa yuu nebigu yidhi walaalkeen baa dhintaye aynu ku tukanno markaasi dadka munaafiqiintii baa yidhi cilji kufaar cajami cilji xabashi ah muxuu kaga tukan markaasaa la yidhi waaba nin noocaas oo qiimahaa la wey salaatulqaayb marka aniga cabdinaasir ahaan waxaa ii dhicila wax iga dhaadhiciyo aan waay salaatulqaa'ibkan ay dadkeenu tukadaan wax iga dhaadhiciyo waan waay meelay ku qoran tahayna ma arag nabigu halkaa mar tukaday salaada mar kale tukanin saxaabadu ma tukanin culimmada islaamku ma tukanin salaatulqaa'ib wax la yidhaah markaana waxay ahayd nin aan lagu tukanin bay ahayd nin caana ah oo mu'mina ah oon lagu tukanin bay ahayd saasuu ugu tukaday nin lagu tukaday oo lagu tukaday salaatulkayb waa mamnuuc anu kulley ma arag ruuxii arkay wuu ii sheegi karaa anigu ma arag indhaha ma saarin marka salaatulkaaib wax laga helayaa ma jiraan anigu sidaan ogahay wey wax laga heli ma jiro salaatan qaaibkaee lagu tukanayo ee waaga dhaweed ninkii waryahaa la dilay waxaa ku tukaday sacuudiga meelaha lagaga tukaday waa lagu tukanin ninka la jarjaray baa la tuuray marka salaatulqaa'ib wax ii macaaneeya weli waan waaye marka nin caana oo muslima oo mu'mina oo wax ku tukaday jirin buu nabigu ku tukaday intii ninkaa ka dambaysay intii ka horeysay midna salaatulqaa'ib ma tukanin saxaabadu salaatulqaa'ib ma tukanin culimmada islaamku asadru lwal salaatulqaa'ib ma tukanin anuu wax culimmada islaamku salaatulqaa'ib tukaday ma maqan marka salaatulqaa'ib ruuxii u haya bal inoo macaanan doonaa insha allah waina min ahli kitaabi ahlukitaabka waxaa kamid a lama ruux baa kamida yuuminu rumeeye bilaahi alla rumeeyey wamaa shay rumeeye unzila lagu dejiyey ilaykum xaggiina wamaa shay lagu dejiyey wamaa shay unzila lagu dejiyey ilayhim xaggooda khaashiciina xaalay u khushuucsan yihiin oo u hogaansan yihiin lilaahi alle laa yashtaruuna ma iibsanayaan biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa samana xaqii siduu ahaabay sheeqaliilan oo yar asxama nagaashiyo dadka ahlu kitaabka xaqu siduu ahaa dad fiican bay ahaayeen oo ahlu kitaabka kamidu saasay u sheegeen ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigii ay muteen cinda rabbihim rabbigood agtiisa in allaha alle subxaanahu watacaala sariicu lxisaabi xitaabtiisu waa degdeg adduunka si degdeg u tira koobi aakhira si degdeg u xisaabay ilaahay waxaa weeye wax mashquulinaya ma jiraan yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow isbiruu sabra daacada ku sabra oo balaayada ku sabra oo macsiyada ka sabra wasaabiruu kula tartama gaalada sabirka saabiruu la sabirtama way kula tartama saabiruu la tartama way kula sabirtama waraabiuu daaima daacada daa'ima raabdiga luqada waxaa la yidhaha dagaalka xaggiisa hore qofka dego oo halkaa fadhiisa waa muraabit qofka masaajidka fadhiista en ka bixin waa muraabit qofka salaada u dadaala waa muraabit hadda meeshan waxaa laleeyahay raabidu difaac galaa laleeyahay halkaa hore ee furinta xagga hore ka fadhiista oo halkaa difaaca laleeyahay ya ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow isbiruu sabra si guud u sabra daacada ku sabra oo macsiyada ka sabra oo balaayada ku sabra wasaabiruu la sabirtama kula tartama sabirka waraabiduu xagga horogala furinta horogala wataqu llaha alla ka baqa lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan allihiina ka baqa guushu halkaasay taallaa suuratu nisaa waa suuraddii afraad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna boqol toddobaatan iyo marka suuratu nisaa waa madaniya suuradaha madiine kusoo degay wey qur-aanka madiine kusoo degay calaamadiisu waxaa weeye waxyaabaha lagu dhaqmo ya yaa lagu sheegaa qur-aanka makiga ana xagga shirkiga lala dagaalamaa iyo tawxiidka inta badan inta badan iyo akhlaaqda wanaagsan marka saddex iyo tobankii sano ee nabigu maka joogay suuradihii kusoo degay qur-aankii kusoo degay maki baa laydhaha qabla alhijra wixii soo degay meel kastaba nabigu ha jooge maki baa laydhaha bacda alhijra wixii soo degayna makaba ha jooga hadduu nabigu doone eh, madani baa la yidhaha madaniguna wuxuu xooga saari qur-aanka madaniga iyo waxyaabaha lagu dhaqmo suuradda suuratu nisa baa loo bixiyey axkaam fara badan oo dumarka iyo guurka ku saabsan yay sheegaysaa iyo dhaxalka oo haweenka xuquuqdooda ku saabsan bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha nnaasu dadkiio itaquu aladii rabbigii khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxidatin naf keliya oo aadama idinka abuuray wakhalaqa ka abuuray minhaa naftaa zawjahaa lamaanaheedii ka abuuray wabasa ka firdhiyey ka tarmiyey minhumaa xaggooda rijaalanra kaiiran oo badan iyo wanisaaan dumar wataqullaha alle ka baqa aladii allihii tasaa'aluuna aada isku weydiinayseen bihi bismihi isku baryaysiin ilaahay dartii wax iisii ilaahay baan kugu dhaariyey walarxaama riximkana ka boqo ha goynina laa taqdacu larxaama in allaha alla kaan wuxuu ahaaday calaykum dushiina raqiiban kii ilaalinaya hadiyo jeer idin ilaalinaya marka dadkii muminiinta ahaa oo si guud ayuu hanaasu loo yidhi naf kaliyaa laidinka abuuray baa l waa nabiyullaahi aadam nabiyullaahi aadam feediisa bidixda ah naxaa waa laga abuuray isagoo hurda inta feedhii laga saaray yaa xaawo laga dhigay markuu soo tooso arkay iyadoo agtaagano aada buu ugu farxayo wuu weheshaday markaa daran badanna way yeesheenoo waxaa la leeyahay afartan da-ood bay dhaleenoo isguursaday iyagu midba midku mataanta layahay maka kale yuu guursaday saasay u tarmi marka waxaa la yidhaahdaa nabigu wuxuu haweenka ku sheegay ee haweenka waxaa laga abuuray feed qaloocan waa xadiis feed qaloocan baa laga abuuray feedha inaad toosiso hadaad isku daydo waytabi iyadoo iska qalloocda hadaad ka muraadsato hilibkiiyo ka cunto waxba dhib ma leh gabdhuhuna waa sidoo kale oo iyagoo qallooc wax kugu wada haddii ha jabininoo ha furine sidoodaa iskaga wado way kuu tarmo wax fiican marka dambe inay iswaansataa suuragale waxaa kaloo la yidhi gabdhuhu nabigaa yidhi gabdhuhu rag la ma noolaan karaan haweenku rag bay jecel yihiin inay la noolaadaan oo dee la shaqaystaan rag laakiin raggu dhulka inuu ka shaqeeyu jecel yaho dhulkaa laga abuuray sidaana waa la yidhaahdaa waa nabigaa inoo yidhi allah wuxuu leey yaa ayuhanaasu dadkiio itaquu rabbakum rabbigiin ka baqa alladii khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida naf keliya oo aadama wa khalaqa ka abuuray minhaa naftaa zawjahaa lamaanaheedii wa basa ka firdhiya minhumaa xaggooda rijaalan rag kaiiran oo badan iyo wanisaaan dumar wataqu llah alle ka baqa aladii allihii tasaaluuna aada isku weydiisanayseen bihi billaah eh, iyo alarxaama wararxaamadaasi waxay tasaaluuna aladii tasaaluuna bihi walarxaamana ilaaliya wey itaquu allah wataquu alarxaama waxay kaas mafcuulkay ku cadfan tahay waqdacilaraam marka alla aada isku su-aalanayseen ka baqa raxiimkana hagoynina walaraam waa sida qiraa waxay jirtaa walaraami qiraao walaraami marka waxay noqotay saaluna bihi iyo walaraam isku su-aalanayseen damiiru khafdi damiir khafdisan oon damiir kale lagu adkaynin in wax lagu cadfo waa daciif baa la yidhaha agga xagga carabiyada wacudu khafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila damiiru khafde aan la soo celinin khaafidkii lala soo celinin wax laguma cadfo isagoo khafdisan kan ka dambeeyana waa in caadifkii soo celiyo marka imaam maali wuxuu leeyahay eh, sheekha ibnu maali ani agtayda daciif ma aha buuri ku soo marka wal arxaamina waa sida naxwadu ma xukunto qur-aanka laakiin markay qiraaa soo aroorto yay u magac bicisaa naxwadu ma xukunto waxba kama darirto midda kale meeshan dadkii waxaa laga abuuray naf keliya oo midabkoodu kala duwan yahay oo jinsigoodu kala duwan yahay oo luqadoodu kala duwan tahay oo dhaqankoodu kala badan yahay marka ma axad ba axad ka sarreyn kara wey axad axad kama sarreyn siduu nabigu u yidhi fadli carabi ma leh kama kama fadli badna cajamina carabi kama fadli badna dadku way siman yihiin e, e, jaahiligu markay saa ku dhaqmi jireen kala sarreyn nabiylaahi maxamed wuu simay dadkii waxaa guursaday bilaal binu rabax alxabashi oo nawbi ahaa cabdiraxmaan bin coof binu cabdi coof binu zuhra yuu guursaday oo nabigeena abtigaha gabadhiisiibu walaashiibuu guursaday waa bilaalxabashi yaa guursaday wax cuqdadana lagama qabo ninka la yidhaahdo zayd binu xaaris aslahaan carab bu ahaa laakiin addoonnima soo martay zaynabo bintu jaxsoo gabadhi ee dadii dhashay yuu guursaday waxa weeye marka wax dhibihi ma jiraan dadku way siman yihiin cid cid ka sarraysa ma jiro waxaa lagu kala sarreeyaa attaqwa bs waatuu siiya alyataamaa agoonta amwaalahum xoolahooda siiya walaa tatabadaluu ha ku bedelinina alkhabiisa ka xuneed idinku haysataan bidayibi ka wanaagsane agoon ku leeyahay walaa taakuluuha cunina amwaalahum xoolahooda idinkoo ku darsanaya ilaa amwaalikum xoolihiin inahu xoolo cunidaa agoonta laga cunay kaana waxaad xuuban dembi kabiiran oo weyn meesha waxaa laleeyahay dadka agoonta ah intaydaan weli xoolaha faraha ka geli idinka gacanta idinku jiraan xoolahooda dee siiya oo ka masruuf oo aradbaxa ka siiya oo ka daweeye waa intaad gacanta ku haysaan marka dhaqan baa jira jaahiligu lahaayo ninka xoolaha agoontaa ah haya neefka buurane agoontu leedahay buu qaadan ku yar tabar daran wuxuu iyo neefune kaas ahaa isuu leeyahay waa dhaqan jira oo jaahili ah marka agoonta xoolaheeda ha kala dilaalina marka marka laleeyahay siiya waa intaan weli loo dhiibin agoonta xoolaha iyo xoolihii agoonta xoolaheeda iyo xoolihiina ha isku darsanina waa dembi weyn nin saxaabi ah markii sidaa loo sheegay buuri dembi weyn anigu ma awoodo ma awoodo buuri waa atul yataama agoonta siiya amwaalahum xoolahooda siiya ka masruufa oo ka arad bixiya oo guri uga sameeya walaa tatabadaluu ha ku bedelina alkhabiisa ka xun ood idinku leedihiin bidayibi ka wanaagsan oo agoontu leedahay walaa ta'kuluuha cunina amwaalahum xoolahooda madmuuman ilaa amwaalikum xoolihiina lagu daray ha isku darsanin xoolahooda waa masale jirtay ahayd inahu xoolo agoon cunidaasi kaana wuxuu ahday xuuban dembi kabiirana weyn way khiftum ka baqdaan allaa tuqsiduu inaydaan u garsoorin filyataama agoonta fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idiin wanaagsanaadood ka heshaan oo min anisaai dumarka ah mathnaa laba laba u guursada wa hulaasa saddex saddexna u guursada warubaaca afar afarna u guursada fain kiftum haddaad ka baqdaan anlaa tacdiluu inaydaan caadilimo samayn gabdhaha u garsoonin fawaaxidatun takfiikum mid keliya ku gaabsada taasaa aw ama samaa malakat aymaanikum midigtiinu waxay hanatay oo intaad waaxidkaba iska daysaan gabdhahaasaan qasam u baahnayn sidaa yeela daalika sidaasaa adnaa ugu dhow alla taculu inaydaan jawr falin qolyaa waxay ku laqbaya alla taculu inaydaan caruur badan yeelan ma aha alla taculu marka meesha hore waxay tilmaamaysaa nin gabadh agoona haya oo laakiin meherku u qaban gabadh agoona xoolahan uu hayo markaas gabadhii uu ka helay markaa wuxuu damcay gabadhii inuu dilaalo intuu gabadhii mehersado meherkeediina inuuna siinin oo xoolaheediina ka qadiin waa dhaqan jiray buu ahaa carabtu lahayd markaasaa waxaa leeyahy gabadha aada gacanta ku haysaan gabadha aada gacanta ku haysaan eed guursan rabtaan ee meherku idiin qaban laakiin aada weliga u tihiin xoolaheeda ka dafirine meherkeeda sida gabdhaha lamid meherka u siiya oo xoolaheeda siiya hadday nisaa aydaan yeelaynin dee way badan yihiin wixii aad ka heshaan oo wanaagsan guursada guurku waa doorka ma aha tilmaan gaara male gabadh ruux waliba gabadhu ka helo iyo gabadh wali wiilka ka heshay isguursan waxay dooneen ha ahaadeen marka laba laba u guursado laba gabdhood guursada saddex saddex u guursado saddex gabdhood guursada afar afar gabdhood guursada waa sidaa marka nin la yidhaahdo khayla binu umaya yaa toban haweenaa lasoo la soo muslimay markay timid yuu nabigu yidhi afar la soo hadho inta kale fur buu ku yidhi marka haddii afar wax ka badan banaanaan lahaa ninkaasaa loo dayn lahaa caasaskiisa markii dambena cumar markitigiisii yuu kulli haweenka oo dhan furay kaasi waad edab daran tahay ma furi kartid bu ma furi kartid soo celi bu marka intaasaa inoo banaan marka ilaah wuxuu xukumay ragga iyo dumarkaa ragga dumarkaa ka badan haddii ninkiiba hal lagu dayn lahaa gabdhihii kaleo dhan guur waayi oo dhibaataa meeshii ka dhici lahayd marka waa loo baneeyey ninkuna haduu nin quman yahay afar gabdhood masaariifi kara waa ku filan yaha wey shiicada waxay u fasireen masnaa laba laba luqadayna aqoonino laba laba waa afar waa afar masnaa waa saddex saddex rubaaca marka waxay ka soo qaadeen masnaasoo laba masnaa labay ka soo qaadeen hulaaana saddex bay ka soo qaadeen waa shan rubacana afar bay ka qaadeen waa sagaal ah. anagoo qaxootiga joogna iyo qaxood meel jijiqleyl baan joognay nin waxaa nala joogay oo fiicnaa oo reer ahaa sheekhiisu meel jawhar la yidhaha buu deganaa ka waxay guursadaan saadadoodu qoladaas sheekhu dariiqahay sagaal sagaal bay guursadaan jumcadana casarkii bay tukadaan sheekh maxamed shirwac baa la dhihi jira anaa weydiiye waxaan idhi maxay sagaal sagaal u guursadaan iyagaa weliyo waruhayuu igu yidhi waxaadi salaada jumcada ah, maxay casarkii u tukadaan waa madhab buu igu yidhi marka qoladaa shiicadii saasay ufasileen qolo kale waxay ufasileen masnaa laba laba waa afar hulaasa saddex saddex waa sideed e, waa lix iyo afar isku dar toban rubaaca afar afar waa sideed sideed iyo tobanka ah qolyaa baneeyey qolyaadii waxaan xad lahayn calaa kulli xaal luqada markii la eego cadadka inayn inayn oo la soo celiy baa masnaa lagu soo gaabiya masnaa laba laba way kiftum haddaad ka baqdaan allaa tuqsiduu inaydaan u caadilnimo sanfilya mataama agoonta aada idinku gacanta ku haysaan eed weliga u tihiin hase yeeshee meherku idiin qaban karo haddaad ka baqda inaydaan u garsoonin oo gabadhaa meherkeeda siinayn oo xoolaheeda siinayn ee fakixu guursada maa daaba lakum wixii idin fiicnaadood ka heshaan oo min anisaai dumarka ah masnaa laba laba uguursada waa laba ulaaa saddex saddex uguursada waa saddex rubaaca araf uguursada intaa hadhaafinina fain kiftum haddaad ka baqdaan allaa tacdilu inaydaan caadinima samayn oo gabdhaha labada ah ama saddexda ama afarta aydaan u caadinlama samayn fawaaxidatun mid keliya idinku filan caadilma samayntuna waa xagga qasamka iyo raashinka iyo aradbaxa iyo afka macaan xagga qasamka inaad gabadh walba habeenkeedii aada gurigeeda tagto ama wada mucaamulooda ama waadna mucaamuloonine oo gabadh walba masaariiftaadii siiso hadday suuroobi weyda inaad u garsoortaan war mid keliya guursadaa layii ow amase maa malakad waxay milkiday imaanukum midigtiinu waxay milkiday inaguma hayna taa daalika sidaasaa adnaa ugu dhow allaa tacuuluu inaydaan jawrnimo samaynin inaad gabadh keliya ku daysataan ama gabdhaha saraarida oho addoommaha aada haysataan iyo caadilnimo ugu dhow waatu nisaa haweenka siiya saduqaatihinna meherkooda siiya nixilatan cadiyo aada raalli ka tihiin u siiya nixilatan dhaqaalo u siiya gabdhaha dhaqaalo weeye meherkooda siiya faydibna hadday raalli ka noqdaan lakum idinka raalli noqdaan min shay shay oo minhu meherkii ka mida nafsan naf ahaan fa kuluuhu iska cuna haniya an isagoo macaan marya anoo marle oon aan dhibaata lahayn war gabdhihii aada guursanayseen meherkooda siiyo gacanta ka saara hadday iyagu qayb ka mida idin siiyaan ama kulligiinba idin siiyaan iyagoo raalli oon dhibaato kale jirin way fiican tahay iska cuna marka meherkaa gabdhaha waa in la siiyaa marka gabdhaha meherkooda waa in la siiyaa laakiin waxay heli karaan gabdhuhu ragooda inay siiyaan xagga saamaxaadda markii la yidhaah saamaxaadda markii la yidhaah waxay culimmadu leeyihiin shay ayna ogeyn ma saamixi karaan waa inay sheegaysaa maxay tilmaantiisa iyo tiradiisa ay garanayaan way markaas saamaxi karaan midda kale yaradka waxaa la yidhaha yaradka yaradka gabadha iyo wiilku hadday isu mehersan yihiin oo cid ku kala dhex jirtaa jirin wixii qaraabada la siiyo haba badnaadee waa sax waa xalaal wey laakiin gabadh iyo wiilka oo la kala hor joogo oo xoolo ay gabadha ku xidhan tahay ku xidhan tahay oo inuu xoolaha bixiyo mooyo gabadhii uuna helaynin meherkaa uu bixinayo ee yaradkaa uu aabaheed qaadanayo waa gabadha meherkeeda ninka yarad laguma leh meher laguma leh ninka ila meherka aabaheed baa qaatay ha meherkii aabaheed baa qaatay marka yarad ninkaa meher laguma leh yaradku marka waa sidaa taa nabiyullahi maxamed baa wuxuu yidhi wax lagugu xurmeeyo qur-aanka kariimka iyo gabadhaada qaraabada adla tahay u fiican taa waxaa looga sidaan sheegaynayo markii gabadhii la guursado in wax lagugu qaraabeeyo wax lagu siiyo ka fiican laakiin gabadhii oo xoolo ku xidhan xoolaha in la bixiyo mooye aan gabadhiiy wiilkiis arkaynin xoolaha uu ninkaasi bixiya waa gabadha meherkeedii waxawey ninku ama haka qaata gabadhiisa ama ka qaadan waatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihiina meherkooda siiya nixlatan siin waajiba xaalo u yahay cadiyo fain dibna hadday raalli ka noqdaan lakum dhiib idinka noqdaan lakum idinka can shayin shay minhu meherkaa kamid low sanaf ahaan fakuluuhu cuna haniian isagoo macaan maryahan hunguri marin walaa tuutu sufahaa dadka aan maamulka aqoonin xoolaha udhi amwaalakum xoolihiina allatii xoolihii jacala allaahu uu ka yeelay lakum idinka qiyaaman xaajatoosiis iyo noolaan warzuquuhum ku arsaaqa dadka iyaga sufahada xoolaha udhiibna laleeyahay fiiha xoolaha ka arsaaqa amwaalka waksuuhum ka arad bixiya waquuluu lahum u dhahaa qowlan qowl macruufan wanaagsan dadka aan loo dhiibaynin xoolaha waa dadka bilmatal caruurtoo kale caruurtaada aada dhashay dadka yar waalan dadka badowga ah dadka caqli xumta xumada ku jirto gabadhaada xaaskaaga oo haddii xoog ay kaga shaqaysa aan lahayn xoolaha caruurtaada iyo dadka noocaasa u hay een maamulka aqoonin laakiin ka arad bixiyo ka arsaaqoo ka sii hadal fiican u dhaho xalaalanino wallaahi waxba kuma lihidin cari soo agmada ha walaal iyo aabba iyo dhaho soo dhaweeye oo qalbiga u wanaajiya xoolihina ka masruufo wey walaa tu'tuu ha u dhiibina asufahaaa dadka maamulka aan aqoonin oo dadka waalan iyo dadka caqli dhibanka iyo dadka aan ilbax ahayn iyo amwaalakum xoolihiina ha u dhiibina allatii maalkii jacala alla uu yeelay lakum idinka qiyaaman xaajatoosis yani aada ku nooshihiinba noloshiin oo dhani ku taagan tahay de inaad dayacdo maaha xoolaha warzuquuhum arzaaqa ka arzaaqa fiiha amwaalka ka arzaaqa waqsuuhum ka arrabixiya waquluu lahum u dhaha qowlan qowl macruuf wanaagsan wabtalul yataama agoonta imtixaana oo u fiirsada habkay u korayaan caqligoodu wuxuu yahay diintoodu waxay tahay hataa idaa balaquu yani marka la imtixaanayo waa intay korayaan hataa idaa balaquu markay gaadhaan anikaaxa guur gaadhaan oo ikhtilaamaan haddaad ka ogaataan minhum xaggooda rushdan salaax salaaxudiin wadunya aad ka ogaataan fadfacuu u dhiiba ileyhim iyaga amwaalum xoolahooda u dhiiba markaad salaax ka ogaataan walaa taakuluhaa xoolahaa cunina israafan xadgudub iyo bilaasha ku cunina iyo bidaaran ka dadejin min an yakbaruu inaan yakbaruu inay weynaadaan aada kala degdegaysaan allah wuxuu leeyahy subxaanau watacaala agoonta u fiirsada caqligoodu wuxuu yahay bal dhaqdhaqaaqooda masruuf bal xaaladooda u fiirsada intay korayaan oo la socda markay qaan gaadhaan haddaad ogaataan inay salaax yihiin oo salaaxudiin wadunya oo caqligoodu taam yahay xoolahoodii gacanta uga dhib gacanta ka geli ha ka cunin markaa hore gacanta ku israafan yani bilaash kaga cunin wey hana kala degdegin inay weynaadaano yayna intay caruurtu intayna kugu soo weynaanin waxa weeye kasii horumarsan hade nin reer wadankeena ree qabridahaanka koleya oo nin caqli badnaabaa yidhi baa layi agoon koriyo koriyo inaadan aabahee dilin ugu dhaaro ha ka taabanin xoolahooda waatulyataama agoonta siiya hataa idaa balaquu markay gaadhaan annikaaxa guur markay qaan gaadhaan wey oo shan iyo toban ay caruurtu gaadho ama wiilku shan iyo toban isoo gaadhan oo ixtilaamo ama gabadhu shan iyo toban iyadoon gaadhin ay xaalkii yimaado fa in anastum haddaad ku ogaataan minhum xaggooda rushda sawaab iyo salaax fadfucuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalum xoolahooda walaa taakuluuhaa ha cunina xoolaha agoonta israafan bilaash ha ku cunina yani khasaarin ha ku cunina iyo wabidaaran kala degdeg an yakbaruu min an yakbaruu inay weynaadaan aad kala degdeganaysaan waman kaana qofkii ah aniyankii ani ah agoon xoolaheedna faraha ku haya falyastacfif iska ilaaliyo afkayuna gelin agoon xoolaheed buu hayaa laakiin waa qani oo nin baahan maaha afkayuuna saar waman kaana qofkii a ah kii faqiira falyakul ha ka cuna agoonta xoolaheeda bilmacruufi si fiican oo khasaarin ahayn marka waxa wey qofka qaniga agoonta xoolaheeda afka ma gelina faqiir si fiican ka cuna waxaa weeye culimadu inta badan waxay leeyihiin ujratu masalkiisuu ka qaadan ila wuu shaqaysan lahaa xoolaan hadduu faraha ka qaado way baylahayaan way xumaanayaan ujratu masalkiisu ka qaadan baa layidhi haduu shaqaysta wixii uu heli lahaa qolyana waxay leeyihiin wixii markaa cuntadiisiiy ku filan yuu ka qaadanaya midda kale agoonta xoolaheeda marka gacanta lagu hayo ganacsi waa loo ganacsan karaa waa loo maalgelin karaa sekadan waa laga bixin de wixii sharcigu ku yeeshay iyo wixii mucaamalo ah waa loo samay laakiin qofka faqiirka ihay ah agoonta xoolaheeda gacanta ku haya wixii ku filan ka cuna waay allah wuxuu leeyahay waman kaana qofkii ah haniyan mid hodan ah falyastacfif ha iska ilaaliyo agoonta xoolaheeda afka yuuna gelin koob shaaha yuuna ka waman kaana qofkii afaqiina ah ku baahan falyakul ha cuno agoonta xoolaheed bilmacruufi si fiican faidaa dafactum markaad u dhiibtaan ilayhim agoonta amwaalum xoolahooda faashhiduu markhaati geliya calayhim dushooda markaad agoonta xoolahooda siinaysaan luwaan waxaa laga yaabaa inay kaa dafiraan oo waxba adeer nooma dhiibin iyo ninkaasu nooma dhiibin inay yidhahan baa suuragal adiga laftaada in wax kugu khaldamaan baa suuragal inaad gacanta ka saartay waa sidaa ninkaasi uu yidhi soomaaliga eh agoon koriyo koriyo intaad xoolooda farta ka saartay inaadan aabahoo dilin ugu dhaaraba eh, fa idaa markaad u dhiibtaan ilayhim agoonta amwaalahum xoolahooda fa ashhiduu markhaati geliya calayhim dafci calayhim agoontaa markhaatigeliya inaad u dhiibteen wakafaa bilaahi allah baa ku filan xasiiban xisaabiye yani wixii kugu qarsoon adiga oo allah baa kugu filan xisaab ahaan alla subxaana